بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف والرابع أن تقع معلقا عنها العاamل meeشha أفراad oo جuمladu مفcuulka ay dhacdo أn تقaca inay جuمladu dhacdo معaلقا canha الcaamilu ayadoo caamilkii laga tacliiqiyey watacliiquna ibطaalu اlcamali camalka waa in la buriyo lafdan xagga lafdiga laga buriyo wa ibqaa'uhu camalkii waa in la baaqi yeelo maxalan xagga maxalka caamilku macmuulka waa ku camalfalaa xagga maxalka laakiin xagga lafdiga maya limajii'i maa shay imaanshihiisa darteed baana camalka caamilka loo buriyan xagga lafdiga looga buriyey limajii'i maa shay imaanshihiisa darteed baana camalkiisa loo buriyey lafdan lahu sadru اlkalaam hadalka bilowgiisa shay leh inuu yimid sawaa'un kaana ay akaana waxaa isku mida inuu ahaado alcaamilu caamilku min baabi calima inuu yahay dannay akhawaadkeeda am min hayrihi waxaa isku mida inuu calimo ka socdo iyo inuu calimo kayrka ka socdo dannay akhawaadkeeda saddex axkaam ay lahaayeen alicmaal wahuwa huwa alaslu iyo atacliiq wuxuu haddaba ka hadlaabaa tacliiqa wuxuu leeyahay tacliiqu dannay akhawaadkeeda keliya khaas kuma aha ee meelo kale u geli karaa falawalu midka hore oo calimo iyo danno iyo baabkeeda galay naxwu linaclama ayu lxisbayni axsaa si aan u ogaanno labada kooxood midka koobay fa ayu lxisbayni mubtada'un wa mudaafun ilayhi ayu waa mubtada alxisbaynina waa mudaafun ilayhi axsaana waa ficil maadi faacilkiisiina waa ku asturan yahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru اlmubtada wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari fii maxali nasbin saadatu masada mafcuulay naclama fii maxali nasbin sooma dhicin wa axsaa khabaruhu axsaana waa mubtada'a khabarkiisa wa huwa ficlun maadin waana ficil maadi lasma tafdiilin ismu tafdiilna ma aha axsaa ismu tafdiilna waa u ogyahay ficil maadina waa u ogyahay soo ma aha oo rubaaci ah wuxuu ku leeyahay waa ficil maadi ee ismu tafdiil ma aha faacilkiisiina waa ku asturan yahay jumladaasna waa khabar lasma tafdiilin min alixsaa'i cala alasax ismu tafdiil oo ixsaa laga keenay ma aha sida raajixa ah wa jumlatu lmubtada'i wa khabarihi jumlada mubtada'i khabarka ka kooban fii mowdici nasbin saaddatun masada mafcuulayn aclama wahaani midka labaad caamilku asagoo calima iyo danno iyo baabkooda aan ahayn falyandur ayuha askaa طacaaman waa mihaalkaas falyandur ha ka fikiro oo si fiican ha uga fiirsado ayuhaa askaa طacaaman ayuhaa ayu aطcimati اlbalda magaalada raashimadeeda midka ugu qiimaha badan ugu fiican طacaaman xagga raashinka faayuhaa mubtada wa mudaafun ilayhi ayuhaa waa mubtada haadaasna waa mudaafun ilayhi wa askaana khabaruhu khabaru اlmubtada wa طacaaman tamyiizun طacaamna waa tamyiiz wa jumlaة اlmubtada'i wa khabarihi jumlada mubtada ee khabar ka kooban fii mowdici nas masada mafcuuli yandur yandur mafcuulkeedii booskeedii ayay jumladaani ay buuxiday yandurkii almuqayadi biljaari xarfu jarka lagu qayday qaala almusanifu wuxuu yidhi fi lmuqni liannahu yuqaalu maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa nadartu fiihi ayaa la yidhaahdaa nadara uu ka fiirsaday haddii ay tahay fii bay ku tallawdaa waana midda meeshan taalla absara haddii ay tahay ilaah bay ku gudubtaa wuu sugay haddii ay tahana mafcuulu bihigeeda toos ay u qaadataa yandurta meeshaan taalla waa middii fiida ugu tallaabayday mafcuulu bihigeeda laakiin fiidii meesha bay ka maqan tahay falyandur ayuhaa fiidii meesha bay hee ka maqan tahay jumladani waa fii maxalli nasbin saadatun masadda mafcuuli yandur laakiin mafcuulu bihi toosoo ayad ay u nasbiday miya wa mafcuulu bihi min xaysu اlmacnaa laakiin xaqiiqa ahaan waa hee majruur waxaa la dhihi karaa haddaba jumladan mubtada ee khabar ka kooban waa fii maxalli nasbin binasci اlkhaafid khaafidkiia meesha ka maqan walaakinahu hase ahaatee hunaa meeshan culliqa bilistifaami istifaamka ayaa la tacliiqiyey ayaa lagu tacliiqiye dheh can ilwusuuli can wusuuli اlficli ficilka gaaritaankiisa fi lafdi uu ka gaaro ila lmafcuuli mafcuulka wuxuu leeyahay yandur oo caamil ah macmuulkiisa inuu si toosa lafdi ahaana inuu u gaaro waxaa diiday ismu istifhaamka meesha yaalla oo mubtada ah ayaa diiday tacliiqan asaga keenay wa huwa ficilka yandur ah min xayثu اlmacnaa xagga macnaha طaalibun lahu limafcuulihi mafcuulkiisa waa mid ku camal falaa lafdan inuu u nasbiyo oo uu ku gaaro waa laga hor istaagay ismu istifaamka ka hor istaagay laakiin xagga maxalkaa waa ku camalfalaahuu leeyahay wa huwa min xayثu اlmacnaa laakiin xagga macnaha maxalku ula jeedaahe طaalibun lahu limafcuulihi mafcuulkiisa wuu dalbaha uu ku camalfalaa calىa macnaa dalika alxarfi ee biwaasidati dalika alxarfi isagoo xarafkaas u sii maraa si toosa u nasbin maayuu leeyahay maxalka ee laakiin xarfujar uu sii mara oo ah fii wazacama bnu cusfuurin wuxuu sheegay annahu laa yucallaqu ficlun inaan la tacliiqin ficil hayra calima wadanna oo calima iyo danna aan ahayn xataa yatadamana macnaahumaa ilaa macnahooda la dhex geliyo tadmiinkana waa soo marnay calima iyo danna ayuu tacliiqu ku khaas yahay sidaasuu leeyahay haddii ficil kale la tacliiqinaana macnihii calimo iyo danna waa inuu wato oo ah yaqiin iyo rujxaan calima maxay faa'iidayn jirtay yaqiin dannana rujxaan ilaa macnahaas la tadmiiniyo oo macnahaas uu ka qaato lama tacliiqi karo wa calaa haadaa warkaas haddii la qabto takuunu haadihi aljumlatu jumladan waxay ahaanay saadatan masadda mafcuulayni laba mafcuul ayay booskoodii buuxiday sabab yandur baa waxaa la siinaa macnihii hee calima iyo danna oo yaqiinta iyo rujxaanta ahaa mid ka mid aha la siinaa calima idanna laba mafcuul soma tallaabi jirin ayadoo markaas laba mafcuul ay u tallaabeen jumlada marka mubtada ee khabar ka kooban fii maxalli nasbin saadatun masada mafcuuleey yandur alatii dummina macna alyaqiin aw irujxaan annadaru huwa alfikru fii xaali almanduuri fiihi waxa laga fikirayaa xaalkiisa waa inay maskaxdu ka shaqaysiido wاlraabicaةu min aljumal alatii lahaa maxalu min alicraab jumlada icraabka maxalka kula midda afaraad aljumlaة اlmudaafu ilayha waa jumlada wax loo soo idaafeeyey waa jumlada noqotay mudaafun ilayhi wa maxaluha aljaru maxalkeeduna waa jar ficliyatan kaanat ama ficliya ha aato aw ismiyatan ama ismiye ha aato faluulaa midda hore oo ficliyada ah naxwu qowlihi tacaalى hada yowmu yanfacu asaadiqiina sidquhum kani waa maalinka dadka runlowyaalka ah runtood ay wax u tareen fa jumlatu yanfacu saadiqiina sidquhum jumladaas oo ka kooban ficilka iyo faacilka iyo mafcuulu bihiga fii maxalli jarin biidaafati yowmin ilayha jumladaas waa fii maxalli jarin sababtoo ah yowm baa waxay noqotay mudaaf ayaduna mudaafun ilay haadaa marka waa mubtada yowmu waa khabar yowmkaas waa mudaaf yanfacu aلsaadiqiina sidquhum waa fii maxalli jarin biidaafati yowm ilayha mafcuulu bihigaan asaadiqiina inuu soo hormaro jaa'iz miya mase waa waajib cindaka yaa cabdikariim asaadiqiina mafcuulu bihi muqadama soo ma aha sidquhumna faacil mu'ahar taqdiimkiisa waajib miya mase waa jaa'is sabab muxuu waajib ku noqday damiir u soo ayaa u laabanaya haddii horey la maryana maxaa dhacaya cawdu damiir ilaa muta'ahirin lafdan wa rudbatan wadalika laa yajuus fajumlaةu yanfacu saadiqiina sidqun fii maxalli jarin biidaafati yowmin ilayha waathaaniya midda labaad oo jumlada ismiyada ah naxwu qowlihi tacaala yowma hum baarizuun fajumlaة hum baarizuun min almubtada'i wاlkhabr fii maxalli jarin biidaafati yowmin ilayha yowm baa loo soo idaafay waاdaliilu calىa ana yowma fiihimaa mudaafun yowmka labada jumlo ku jira haadaa yowmu yanfacu saadiqiina sidquhum yowmka ku jira iyo yowmahum baarisuuna yowmka ku jira inuu mudaaf yahay waxa uu daliil cadamu tanwiini lama tanwiinin maxaa tanwiinta u diiday haddaan la idaafaynin haddaan la idaafaynin tanwiin buu qaadan lahaa soo maaha haadaa yowmun baa la dhihi lahaa kanna yowman ayaa la dhihi lahaa wakadaalika waxaa sidaasoo kale ah kullu jumlatin jumlo kasta bacda id oo id dabadeed dhacda iddii addaallati cala almaadi maadii tusinaysay waxaa lamiduhuu leeyahay kuwa hadda aan soo marnay jumlo kasta oo bacda id dhacda idna waxaa wuxuu ahaa darfun limaa madaa min aلzamaan jumlada ka dambaydaa marka waa fii maxalli jarin id waxayna laasimtaa in jumlo loo idaafeeyo wa waalzamuu idaafatan ila aljumal xayثu waid wain yunawan yuxtamal jumlooyinka waxaan ula jeedaa asmaada laasimta idaafada jumlada loo idaafay id baa ka mid ah aw idaa ama jumlo kasta oo idaa dabadeed dhacda idaadii addaallati cala almustaqbal oo mustaqbal tusinaysay idaana waxay ahayd darfun limaa yastaqbilu min aلzamaan aw xayثu ama xayثu addaallati cala almakaan xayadii ku tusinaysay makaanka waa darfu makaan aw lama alwujuudiya ama lamaadii wujuudiyada ahayd addaallati ku tusinaysay calىa wujuudi shayin shay dhicitaankiis liwujuudi hayrihi shay kale inuu dhacay darteedna shaygaas uu dhacay lamaadaan laba shay bay isku xirtaa marka hore waa shardiga kayru jaazima waxay isku xidhay haddaba shardiga iyo jawaabka labadaasay isku xidhay haddii aad tidhaahdo lammaa jaa'anii akramtuhu markii uu ii yimid waan karaameeyey ikraamkani wuxuu ku xidhan yahay imaanshaha wujida alikraamu liwujuudi almajii meesha uu ku leeyahay addaallati calaa wujuudi shayin liwujuudi hayrihi uu ku leeyahay addaallati calaa wujuudi aljawaab liwujuudi اsharطi cinda man qaalahaa cinda man qaala qoladii tiri bismiyatihaa inay isim tahay saasay qabaan lamaada wujuudyada ah jumlada ka dambayda waa fii maxalli jarin biidaafati lama ilayha muxaadda qayb ka mid aha sidaas qaba wa huwa abu bakrin musaraaj wa tabicahu waxaa sidaas ku raacay abu caliyin alfarisi wa tabicahumaa waxaana labadooda raacay abulfatxi ibnu jinni oo abu caliyin alfarisi ardaygiisa ahaa waxaana ku soo marnay qadriga lamaadan wujuudiyada inuu khilaaf ku jiro abu caliin alfarisi iyo qaybnu xaadda ka mida inay qabaan daraf oo bimacnaa xiin ah inay tahay madhabkoodiina ibnu hishaam wuxuu ku burburiyey aayaddii ahayd maxay cabdisalaam ma xasuutaa ay guuleedahay eh. falamaa qadaynaa calayhi اlmowta maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabbat اlardi ta'kulu min sactah ayaddaasuu ku burburiyey oo wuxuu yidhaahday haddii daraf ay tahay daraf wax ku camalfalaa la rabaa wax caamil noqon karana waxaan ka haysanaa qadaynaa iyo dallahum qadaynaana kuma camalfali karto liannaha mudaafun ilayhi mudaaf ilayhina mudaaf kuma camalfali karo dallahumna kuma camalfali karto sababtoo ah caamilka iyo macmuulka maada naafiyadaha u dhaxayda maada naafiyada ah wax ka dambeeyana wax ka horeya kuma camalfali karaan saasuu yidhi wa tabicahum jamaacatun koox nuxaadda ka mid aha raacday nimankaas zacamuu waxay sheegeen haddaba raggaasi annahaa darfun bimacnaa xiin inay daraf tahay oo bimacnaa xiin ah. jumlada ka dambaydana waxay leeyihiin waa mudaafun ilayh wa qaala bnu maalik wuxuu ihi darfun bimacnaa id waa daraf oo bimacnaa id ah darafnimada waa ku raacay jumlada ka dambaydaana haddee sida id jumlada ka dambeydaaba mudaafu ilayhi ay u tahay ayaduna mudaafu ilayhi bay u noqonee qoladaas waa ku raacsan yahay laakiin xiin daraf mudlaquhu ahaa iddaani laakiin waa daraf muqayad ah intaas keliya isku diidan yihiin waاstaxsanahu اlmusanifu fi اlmuغni ibnu hishaamna warka ibnu maalik wuxuu yidhahdaa waa war qurxoon waa fiican yihuu yidhi ow baynamaa ow bayna ama jumlo kasta oo dhacda baynamaa dabadeed ama bayna dabadeed biziyaadati اlmiimi fi اlأuulaa baynamaada hore miim baa la socota wa xadfiha fi الثaaniya midda dambena way ka maqan tahay fahiya ay اljumlaة اlwaaqicatu jumlada dhacda bacda hadihi اlmadkuuraati kulliha fii mowdici khafdin jumlo kasta oo kuwa aan soo sheegnay dabadeed dhacda fii mowdici khafdin bay ahaatay biidaafatihinna idaafati hadihi اlmadkuuraat kuwaas la soo sheegay baa la idaafeeyey ilayha ilaa hadihi اljumla mihaalu id qowluhu tacaalى wadkuruu id antum qaliilun id marka waa daraf antum waa damiir munfasil ah waa mubtada qaliiluna waa khabar jumladaas mubtada khabar ka kooban waa fii maxalli jarin biidaafati id ilayhaa haddaba intaan see loo icraabaa jumhuurtu waxay qabaan in daraf laga dhigo darafkaasoo fii maxalli nasbin ah ilan waa mabniye nuxaadda qayb ka mid ah oo ibnu hishaam wuxuu leeyay maya waa mafcuulu bihi macnahana waa laga dhadhansan karaa haddii la yidhaahdo wadkuruu id antum qaliilun waxaad sheegtiin zaman ama waqti aad yaraydeen haddii la yidhaahdo iddaas maxay noqone mafcuul bihi mase daraf mafcuul bihi mase daraf see daraf ku tahay darafka sheega inuu asaga dhexdiisa wax dhacaan soo maaha haddii asaga korkiisa uu ku dhaco mafcuul bihi waayo asaga nafsad ahaantiisa sheega haddii la yidhaahdo mafcuul bihi waayo laakiin haddii la yidhaahdo wadkuruu id antum qaliilun mar aad yaraydeen dhexdeeda wakhtigaas dhexdiisa waxa la sheego haddii la yidhahdo marka darafay noqonaya labadooda yaa sixada u dhow haddaba wakhtigii aad yaraydeen dhexdiisa wakhtigaas dhexdiisa wax sheega miya mase waktigii aad yaraydeen hadda ka sheekeeya isaga nafsad ahaantiisasa laga wadaa mafcuul bihi inay gabdhood hamo saas daraaddeed mushaam wuxuu ihahday mafcuulu bihi waaye daraf maaha waid kuntum qaliilan waa la mid ayadana laakiin jumladiia waxay noqotay jumlo ficliya ah jumlada kaana iyo isimkeeda khabarkeeda ka kooban waa fii maxalli jarri biidaafati id ilayha fatudaafu iddii waa la idaafaynaa ila aljumlatayni labada jumlo kamaa mahalnaa sida aan soo miihaal labada jumlo oo ismiyada iyo ficliyada ah id waa loo idaafeeyaa wa mihaalu idaa idaa tusaalaheedu wuxuuhi wa takhtasu bilficliyati cala alasax idaa waxaa loo idaafeeya oo jumlada ficliyada ah keliyahe waa sida raajixa ahe qowluhu tacaala idaa jaaءa nasru اllah jaaءa oo ficil maadi ah iyo nasrullah oo faacilah waa fii maxalli jarin biidaafati idaa ilayha wa mihaalu xayu xayu tusaalaheedu wuxuu yahay jalastu waan fadhiistay xayu jalasa zaydun zayd meeshuu fadhiistay jumlada ficliyada ah waa fii maxalli jarin biidaafati xayu ilayha wa xayu zaydun jaalis waa jumladii ismiyada ahayd fatudaafu xayadii waa la idaafaynaa liljumlatayni kamaa maalna labada jumla waa loo idaafaynaa wa idaafatuha ila alficliyati akar hase ahaatee xayu jumlada ficiliyada in loo idaafeeyo ayaa hee ka badan in loo idaafeeyo jumlada ismiyada ah wa mihaalu lamaa lamaa tusaalaheedu wuxuu idhi qowluka lamaa jaa'a zaydun zayd markuu yimid jaa'a camrun camar baa yimid camar imaanshihiisa waxaa lagu xidhay zayd imaanshihiisa waa lamaadii wujuudiyada ahayd faاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxalli jarin biidaafati lama ilayha oo iyada yaa nasbiye haddaba haddii daraf laga dhigo ee midda dambaa nasbine wa takhtasu biاlficli اlmaadi ficilka maadiga in khaas ku tahay jumlada ficiliyada oo loo idaafayna waa jumlo ficilkeedu maadi ah oo aan mudaaric ahayn wa mihaalu baynamaa ow bayna qowluka baynamaa ow bayna zaydun qaa'imun ow yaquumu zaydun labadaba baynamaa ow bayna zaydun qaa'im faاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari fii maxalli jarin biidaafati bayna ow baynama ilayha yaquumu zaydun waa jumladii ficliyada ahayd wالصaxiixu laakiin waxaa صaxiix ah anna maa kaafatun libayna bayna inay ka celinay can ilidaafati idaafada bayna waxaa ka dambeeya fii maxalli jarin biidaafati bayna ilayha waa sax laakiin baynamaa jumlada ka dambeyda fii maxalli jarin la dhihi maayuu leeyahay sabab imaadaana kaafa ah falaa maxalla liljumlati bacdaha min alcraab jumlada ka dambeeda icraab wax maxala kuma laha looma idaafaynin wa aslu bayna wuxuu ahaa baynamaa faxudifat ilmiimu miimtii waa la jaray wاljumlaة اlkhaamisa jumlada شhanaad alwaaqicatu jawaaban waa jumlada jawaabta u noqota lishardin jaazim shardi jaazim ah wa huwa in الsharطiyatu waana inta shardiyada ah iyo akhawaatuhaa wa maxaluha اljasmu jumladaas maxalkeedu waa jasmo idaa kaanat اljumlaةu aljawaabiyatu haddii jumlada jawaabiyada maqruunata biاlfaa fa ay la xariirto sawaaءun kaanat akaanat waxaa isku mid inay ahaato ismiyatan am ficliyatan khabariyatan am inshaa'iyatan ismiye inay noqoto inay ficliye noqoto jumlo khabariya inay noqoto jumlo inshaa'iya ha kala qaadin uu leeyahay aw kaanat maqruunatan biida alfujaa'iyati ama idaadii fujaa'iyada ahayd ha la xidhiirto inta shardiyada ah iyo akhawaadkeeda oo loola jeedo addawaadka wax jasmiya addawaadka shardiga ee jaasimada ah in iyo man iyo maa iyo wixii la mid ah haddii jawaabteedu jumlo ay noqoto jumladaas fii maxalli jasmin bay dhaca soo maaha jumladaas ka sheekaynaa laakiin waa inay wadato raabit raabitkaasi wuxuu noqon karaa fa waxaa kale uu noqon karaa idaada fujaa'iyada ah jumladaasi waxay noqon kartaa fii maxalli jasmin dhace jumlo ficliya ah jumlo ismiya labadabaa noqon kartaa walaa takuunu ila smiyatan haddii idaa fujaa'iye ah ay raabid noqoto jumladaasi ismiye waxaanayn ma noqon karto wاladaatu in khaasa adaadkuna in keliyaay noqon kartaa raabidku laba shayba wuu noqon karaa haddii jumladu jawaab ay noqoto idaana way noqon kartaa fa'na way noqon kartaa haddii fa ay noqoto jumladu ismiyana waa noqon kartaa ficliyan waa noqon kartaa laakiin idaa haddii raabid ay noqoto jumlada ka dambaysaahi jumle ismiye ah keliyahay noqone sidoo kale marka raabidku fa'da uu yahay adawaadka ka horeeya ee wax jasminaaya in buu noqon karaa maa buu noqon karaa man buu noqon karaa waxaasoo dhan uu noqon karaa laakiin raabidku idaa hadduu noqdo waxa wax jasminaaya waa in keliya maana ma imaan karto manna ma imaan karto faluulaa midda hore almaqruuna bilfaa oo fada lala xariir naxwi qowlihi tacaala man yudlil illaahu falaa haadiya lah qofkii ilaahay uu baadiyayo qof hanuuniya uma sugnaanin wayadarhum haddaba laadaani naafiya liljinsi haadiyana waa isimkeedii lahuna waa khabarkii waاljumlaةu min laa wasmiha wa khabariha fii maxali jasmin jawaabu shardi waaye raabidkiina awey waa fa'da waa jumlo ismiya soo ma aha فجملة لا hاadيa لh min lا واسمha وkhabرha في محaل جزم لوquuعiha جawاaبا لشharط jaaزم maxaa yeele waxay jawaab u noqotay shardi jaazimah wa huwa man walihaada ay waliأجli أnnaha fii maxali jasmin quri'a waxaa la akhriyay bijasmi yadarhum biاlyaa man yudlil illaahu falaa haadiya lahu wayadarhum ficilkaas waa la jasmiyey oo maxaa loo jasmiyey wuxuu ku cadfan yahay jumladaas fii maxalli jasminta ah ayuu ku cadfan yahay cadfan ya waa jirtaa hadda mudungo had mudungadaa lama rabo wayadarhum inay saas noqotaa la rabaa yadarhum yadarhum waa la akhriyaa wayadarhum waa la akhriyaa oo nasba ahaa ma idiin nasbina mase idiin rafcina waa idiin rafcina marka rafcuhuna waa jiraa oo markaas istinaafiye in laga dhiga ah in la jasmiyana waa jirta oo waawdii caatifa laga dhigo jumlada ka horeydana maxalka looga cadfo labadaba caطفan calىa maxali اljumla fayadarhum majzuumun waa jasmisanya fii qiraa'ati xamza wاlkisaa'i qiraa'ada xamze iyo kisaa'i oo qur'aana sabcada ka mid ah macduufun wuxuu ku cadfanya calىa maxali jumlati falaa hadiya lahu waa jumladii ismiyada ahayd laakiin jumlada ficiliyada ahayd nooma uusan miaalin soo maaha waxaan ku miaaline in qaama caliyun fadribhu oo jumlo ficiliya oo weliba ficilkeedu inshaa'i uu yahay in qaama caliyun fadribhu والثaaniyatu mid almaqruunaةu bida اlfujaa'iyati naxو qowlihi tacaalى wain tusibhum sayiئaة bima qadamat أydiihim idaa hum yaqnaطuun fajumlaة hum yaqnaطuun oo mubtada ee khabar ka kooban fii maxali jasmin liwuquuciha jawaaban lisharطi jaazim wa huwa in idaadu haddii ay noqoto raabita jumlada ka dambaysa mubtada ee khabarka dhihay noqonee sidii baana meeshaan taalla adaadkuna in keliyuhu noqona soo ma ahayd wاlfajأaةu albakta faj'adu wuxuu idhaahday waa wixii kadis ah wa taqyiidu sharطi biاljaazim marka uu musanifku shardiga uu ku qayday jaazim ilan wuxuu idhahday alwaaqicaةu jawaaban lisharطin jaazimin buu saasuu yidhi ixtiraazan wuxuu ka ixtiraaza can الsharطi غayri الjaazim ka idaa walow walowla kuwaasuu ka ixtiraaza wallah aclam